بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا يعني باب كان المؤلف وحو كنت المامي دونا ربدي iyo axkaamteedii iyo markii laba shay oo ribowi ah la isku iibinayo axkaamtii ka dhalanaysay iyo shuruuddii ayuu ka hadli doonaa iyo anwaacdii ribowiyaadka waxyaabaha ribowiga ah ee la isku iibinayo anwaacdeedii iyo wixii ribadu ay gelaysay iyo waxayna gelayn ayuu mualifku si fiican u faahfaahin doonaa horta ribadu luqatan waxa weeyaan aziyaada koror wey koror qaala allahu tacaala faidaa anzalnaa calayha almaa اhtazat warabat haddii aan biyihii ku soo dejinno arladii ihtazat way gelgelinaysaa warabat way kobcaysaa bimacnaa zaadat wanamat arladii waxay ku kobcaysaa dhirtii ka soo baxaysay sidaa weeye haddaba luqatan alriba bimacnaa ziyaada weeye waa ziyaado iyo kor الربا waxaa weeye caqd عalى ciwaض makhصuuص غayr macluum التamaaثل في micyaar الشharc xaalaة الcaqd أw maca تأkhiiri fi اlbadlayni أw أxadihima waa caqdi markaa ku dhacaya ciwad waa shay la dheefsanayo makhsuuصin oo gaar ah yani waa ashyaadii ribowiyaad markan ujeedaan dib baan ka tilmaami doonaa ilan ribadu wax kasta ma gashay ashyaa makhsuusa may gashaa hayri macluumi الtamaaul isla markaana isla ekaanshihiisu uun ahayn mid la og yahay yacnii aan la ogayn isla ekaanshihiisa ciwadkaas labadaa shay la isku iibinayo fii micyaari الsharc halbeega sharcigana marka aan lagu ogaanaynin isla ekaanshihiisii xaalaة اlcaqd caqdigu markuu dhacayo aan la ogeyn yani caqdigii heshiisku bayc markuu dhacayo labadii shay ee ribowiga la isku iibinayay markaa aan la ogayn in ay markaa isla eg yihiin aw maca ta'khiirin fi lbadalayn ama iyadoo markaa dib loo dhigayo labadii bedel labadii shay ee la isdhaafsanayey aw axadihima ama midkood dib loo dhigayo tacriifkan waxaa soo hosgelaya anwaacdii ribada ee saddexda ahayd riba alfadli wa riba alnasi'ati wa riba alyad inta way soo gelayaan haddaba ribadu waa saddex nooc nooca koobaad waa riba alfadl riba alfadli waxaa lagu tacriifiyaa albaycu maca ziyaadati axadi alciwadayni can alaakhar in laba shay oo ribowi ah oo ribadu gasho laisku iibiyo ayadoo markaa midkood ka kale uu ka badan kaasi waxa wey waa riba alfadl sida maalan kiilo bur ah in lagu iibiyo laba kiilo oo bur ah hal diinaar oo dahaba ah lagu iibiyo laba diinaar oo dahaba ah. kaasi waa riba alfadl riba alyad waxa weeye albeycu maca ta'khiiri qabdihima aw qabdi axadihima in labadii shay ee ribowiga laisku iibiyo ayadoo markaa aan majliskii labadii shay lagu kala guddoomin madashii beycu ka dhacayay aan lagu kala qaadanin oo dib loo dhigo labadii shay qabdigoodii ama midkood dib loo dhigo taasi waa riba alyad riba nasaana waxaa weeye in laba shay oo ribowi a laisku iibiyo biajal muddo iyadoo loo qabanayo bal u fiirsa riba alyad ajal kuma jirto madal kuma jirto waxaa weeye majliskii umaan lagu kala qaadan laakiin ribal nasa madal baa ku jirta ajal baa ku jira intaa weeye saddexdaa nooc waa saddexda nooc oo caanka ay mualifku uu noogu tilmaami doono kitaabka ribal qardi baa jirta oo nooc afaraad culamada qaar ay ka dhigaan waa amaahda lagu shardiyey manfaco lilmuqrid qofkii amaahda bixinayay manfaco markaa ku qabo amaahda taas waxaa lahaa riba alqard insha allahu tacala fi kitaabi alqard ayuu mualifku ku tilmaami doonaa halkaasaan kaga hadli doonaa culimmada qaarna riba alqardi waxay u celiyaan riba alfadl waxaa asal u ah xaaraamaynta ribada alkitaabu wاsunnatu waاlijmac qur'aankii iyo sunnadii ijmaaci qur-aanka ilaahi subxaana wa tacala wuxuu ku yihi waaxalla allahu اlbayca waxarama الriba ilaahay wuxuu xalaaleeyey iibkii wuxuuna xaaraamiyey ribadii sunnadan axaadiid kala duwan buu nabig alayh salaam ku tilmaamay sida xadiidkiisa imaam muslim uu soo saaray lacana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam aakila الriba wamuukilahu wakaatibahu washaahidayhi waqaala hum sawa nabigu wuxuu nacladay calayhi الsalaatu wasalaam qofka ribada cunaya iyo kan cunsiinaya iyo qofka u kala qoraya iyo labada markhaati ay yeelanayaan wuxuuna yidhi way siman yihiin intoodaba dembigii way ka siman yihiin buu yhi calayhi الsalaatu wasalaam iyo xadiid kale nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam uu soo saaray daari qutni iyo bayhaqi dirhamu riban yaأkulhu bnu aadama ashaddu cinda allah iثman min sittin وaلaaثiina zaniya dirham ribo oo bini aadamku cunayo ayaa ilaah agtiisa ka dembi badan lix iyo soddon zino markaa ribadu wax sahlan ma aha ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka wuxuu ugu goodiyey dagaal ma jiro oon ribada ahayn yani macsiyo ilaahi subxaana wa tacaala qofka ku dhaca uu goodiyey inuu la dagaalamayo qur-aanka ma jirto oon ahayn ribada fain lam eh, tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih sayd cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu yihi laa yatajir fii suuqina ila man faqiha waila akala riba war u fiirsada qowlkan sayd cumar radi allahu tacala canhu wuxuu yihi suuqa ganacsanin ilaa qof fiqiga bartay mooyaane haddii kale oo uu fadhiisto suuqii asagoo fiqigii aan baranin oo xalaashiiyo xaaraantii buyuucda aan kala ogaanin oo ribadii aan baranin axkaamteeda ribuu markaa cunaya akala riba wa akalahu dadkan wuu cunsiinaya ribadii waa sida maanta ganacsadeenna haysato weeyaan maxaa intooda badan ilaa man raxima ma yaqaanaan axkaamta beeca weligood maysan dhiganin ribadii ma garanayaan dowlo aan ku qabanay burco oo ganacsada reer burco aan u qabanay intaan la qabanin ayaa sarfey baa la sameeye su-aala la weydiiyey ganacsada reer burco yani waxaa la baarayay bal yani axkaamta ribada iyo buyuucda iyo mucaamalaadka waxay garanayaan su-aashii waxaa ka mid ahayd ribadu maxay tahy waxay ugu jawaabeen qaarkood ribadu waxaa weeye inuu qofkii shaygii laban laab sicirkiisu ka iibiyo shagii boqol la siina matalan laba boqol uu siiyo taasa ah riba ah yani waxaad garanaysaa ribadii inaysan fahamsanayn badaaba uga duleen ayaad garanaysaa qaar badanoo ganacsadana waa saas yani ooma cilmile axkaamta ribada eh, sayd calina wuxuu yihi radi allahu tacaala canhu man itajara qabla an yatafaqaha irtaama fi riba uma irtaama uma irtaam qofkii ganacsada intuusan fiqiga baranin oo ganacsiga guda gala waxa weeyaan ribadii ayuu ku dhacayaa dabeetana wuu ku dhacayaa dabeetana wuu ku dhacayaa macnaha ribuu dhex dabaalanaya wey si uga badbaadayna ma jirto ilaa inuu axkaamtii ribada u barta mooyaane sida qofka salaadda uusan u saxaynin ilaa inuu salaadda axkaamteeda barta mooyaane ayuusan ribadii uga badbaadaynin hadduu mar beeca dhex galo ilaa inuu axkaamtii beeca iyo axkaamtii ribada uma barta mooyaane wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala idaa biica acaamu cuntadii haddii lagu iibiyo raashinkii biacaami raashin haddii lagu iibiyo in kaanaa hadday labadaa raashin yihiin jinsan laba shay isku jinsi ah isku nooca ah. ushturda waxaa la shardinayaa alxuluulu xaalnimo wاlmumaahalatu isla ekaansho wاtaqaabudu iyo kala guddoomid qabla tafaruqi intaan la kala tegin ka hor oo amase jinsayni kaanaa ay yihiin labadii shay ee laisku jinsayni laba shay oo kala nooca ah. ka xindatin wadalika miaal ka xindatin sida haadi weeye wa shaciirin iyo sarreenkii jaaza waxaa bannaan kolka ayada ah altafaadulu in la kala badsado labadii shay washurida waxaase la shardinayaa alxuluulu xaalnimo caqdigu inuu yahay caqdi xaal ah oo madani aynu ku jirin wataqaabudu iyo in la kala guddoomo intaan la kala tegin ka hor wuxuu uhi mualifku haddii cuntadii lagu iibiyo waxaa la eegayaa labada cunto ee laisku iibiyey ama labadaa raashin ee laisku iibiyey inay isku jinsi yihiin isku nooc yihiin inay kala nooc yihiin horta intayna ka hadlin ribadu waxay gashaa laba shay dacaam iyo aman aلطacaamu wالnaqd raashinkii iyo lacagtii bay gashaa raashinkii iyo lacagtii waaya cuntada iyo lacagta bas ah ayuun bay ribadu gashaa waxyaabaha kale ribadu shaqo kuma leh haddaba mualifku labadii shay ee ribadu ay gelaysay midkii hore ayuu halkan ku tilmaamayaa oo ah cuntadii wuxuu hi hadii cunto cunto lagu iibiyo haddii labada cunto ee laisku iibinayo isku nooca yihiin saddex shardi ayaa la shardinayaa hadday kala nooc yihiinna laba shardi ayaa la shardinayaa hadday isku nooc yihiin sida maalan oo kale qabandi iyo qabandi head iyo head waxaa wey bariis iyo bariis timir iyo timir gelley iyo gelley arabakhi arabakhi waxaa la shardinayaa saddex shardi shardiga koobaad waxaa weeye alxuluul labadaa shay laisku iibinayo in caqdigaa uu ahaado laisku iibinayo caqdi xaal ah oo maxaa kaa baxay caqdigii muajalka ah alajal ajalshidaa kaa baxay waa inuu caqdi xaal ahaadaa oo beec madalaysan waa inuusan ahayn beec deg oo inuu ahaado wayaan alxuluul goobjoog yani labadii shay waa inay ay joogaan oo markaa halkaa lagu kala gudoomayo kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad waxa wey almumaala in labadii shay ay isla ekaadaan oo isku mid ahaadaan mumaala haddii shay la miisaamayo yahan isku miisaan yihiin shay la miisay haddii yahna isku miis ay noqdaan ayna kala badanin almumaala weliba yaqiinan hubaal inay tahay mumaaladaas oo la hubo waqt alcaqd waqtigii caqdigu dhacayana waxa wey mumaalada la ogyahay mala iyo lama rabo waa yaqiinan waayahay kaasina waa shardiga labaad shardiga saddexaad ataqaabud in labadii shay halkii baycu ka dhacay lagu kala gudoomo oo aan dib loo dhigin ama midkood aan dib loo dhigin oo maxaa taqaabudkan loo sheegaya iyadoo xuluulkii la sheegay maxaa yeelay beyci asagoo xaal ah ayuuna laga yaabo inuusan markaa inuu taqaabud usan dhicin marka labadaas shardigo kale madax bannaan yihiin waa inuu xaalna yahay caqdigii labadii shay laisku iibinayn waa in meeshii lagu kala guddoomaa qofkii hadduu burbur ku iibinayo ama qabandi uu qabandi ku iibinayo ama uu eh, ku iibinayo sokor uu sokor ku iibinayo waa in meeshii lagu kala guddoomaa caqdignu xaal ahaaba isla ekaadaan labadii shay التقابض قبل التفرق وين ماشي انه كلا تجين وقبل التخاير انت انت كلا دورنين خيارو مجلس كينا دميان وايا saddexdaa shardi ayaa loo shardinaya u fiirso saddexdaa shardi shardi kasta wuxuu saaraya mid ka mida ah anwaacdii ribada shardiga koobaad alxuluul waxaa laga ixtiraazayaa ribanasiiah ayaa laga ixtiraazayaa alxuluul markii lagu yihi inuu caqdi xaal ahaado ribanasiia meesha laga saaraya almumaaala markii lagu yidhina riba alfadli ribadii dheeraadka ayaa meesha laga saarayaa altaqaabud markii lagu yidhina riba alyad ayaa meesha laga saaraya saddexdaana horey baan usoo tilmaanay waayahay haddii labadii raashin laisku iibinayay kala jinsi ay kala nooc sida maalan oo kale xindadii iyo shaciirtii haadii iyo sarreenkii bariiskii iyo daqiiqii haddii laba shay oo kala jinsi ay yihiin oo laakiin dacaam ah in la kala badsado way bannaanta kiilo daqiiq ah waa lagu laba kiilo bariis kiilo qabandi ah waa lagu iibin karaa laba kiilo oo waxaa weye bariisa ah. wahaakada yacni mar haddii ay kala jinsi yihiin laakiin ay wada waa la kala badin karaa atafaadul markaa way bannaan tahay mumaaladii shardi maaha laakiin waxaa la shardinaya labadii shardi ee kale oo ah alxuluul waa altaqaabud qabla tafaruq caqdigu waa inuu caqdi xaal u yahay oosan ajal ku jirin isla markaana taqaabud waa inuu jiraa oo meeshii lagu kala qaataa labadii shay waaya shuruudda halka lagu sheegayo waxay ka zaa'id tahay shuruuddii mabiica ee shanta ahayd soo dhaaftay shaygu hadduu una ribowi ahayn shantaas haddii ma loo sardirayaa ee kitaabulbaycna usoo dhaaftay haddii uu ribowi yahayna shay ribadu ay gashana sida acaamkii iyo naqdigii shantii shardina waa loo shardinayaa shuruuddan halkan uu ku sheegay saddexda ah haddii ay isku jinsi yihiin ama laba ah haddii ay kala jinsi yihiinna waa loo shardinayaa shuruudatan waxaa daliil u ah xadiidka nebigu yuri salى اllahu عalayh wasalam kama rawaahu imaam muslim fii صaxiixih الذahabu bالذahab والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا إذا كان يدا بيد wuxuu nabigu yhi alayhi الsalaaةu wasalaam dahabka iyo dahabka oo laisku iibinayo fidada iyo fidada oo laisku iibinayo burki iyo burki oo laisku iibinayo qabandidii iyo qabandidii oo laisku iibinayo timirtii iyo timirta oo laisku iibinayo milixdii iyo milixda laisku iibinayo waa in ay ahaadaan milan bimil laba shay oo isla eg oo isku mid ah sawaan bisawa sawaan bisawa ti umays aad keenaysaa isku mid waa in ahaadaan laba shay oo isla eg oo isku mid ah nabigu alay slam uu sii taakidiyey milan bimilin ti buu ku taakidiyey sawaan bisawa waa isku macnoo yadan biyad waa in gacantii lagu kala qaataa u fiirso milan bimilin sawaan bisawa waa shardigii mumaahalada ayaa halkaa lagu tilmaamay yadan biyad waa taqaabudkii waayahay xuluulkii haddaba awal xuluulkii shardiga xuluulka xagee laga keena alimaam araafici wuxuu yidhi min laazimihi yani wuxuu ka wada yani taqaabudkii waxaa ka laazimaya alxuluulu haaliban yani xuluul baa ka laazimi uu leeyahay marka shardiga xuluulkana waxaa laga qaatay un yadan biyadkaas فإذا اختلفت هذه الأجناس هدي أنواع kala duwan tahay uu nabgu عليه الصلاaة وaسلاaم oo mثلا isku iibinayo dahب iyo fiضo شhaciir iyo bur timir iyo milix laisku iibinayo laba شhay oo yani kala jinsi ah oo طacaam isla ah ama lacag isla ah fabiicu kayfa shitum saad doontaan u kala iibsada u yidhi إida kaana yada byad kayfa shitum waxa ida kaana yadan biyad haddii la kala qaadanayo taqaabudka hadduu xasilayo haddaba haddii labadii shay ay kala jinsi yihiin halkaa dambaa tilmaamaysa xadiidka intiisa dambe faida اkhtalafat hadi اlajnaas fabiicu kayfa shitum ida kaana yadan biyad waayahay cilada ribada ee maطcuumaadka alimaam الshaafici laba qowl buu ku leeyahay alqowl اlqadiim wاlqowl اljadiid qowlka qadiimka wuxuu leeyahay waxa weeyaan inuu shayga yahay shay maطcuum ah isla markaana hay isagoo maطcuumoo shay la cuno ah inuu yahay shay makiila ama mawsuuna ama la miisa ama la miisaamo haddaba labada wa inay ku kulmaan aلطucmu maca الtaqdiiri biاlkayli aw اlwasn yani in shay la miisaamo ama la miisan yahay islamarkaana macuuma waxaa kaa baxay ashyaada macuumaadka ah een la miisaamin lana miisin sida ukuntii oo kale ama baydkii waxyaaba badan oo noocaas oo kale waxaa jira la cuno laakiin aan la miisaamin lana miisin marka qowlkii qadiimka imaam shaafici saasuu ahaa qowlka jadiidka ee adharka ee muctamadka waxa weeye cilladu waa un hal shay oo ha aطucmu inuu shaygani raashinu yahay ama ha la miiso ama ha la miisaamo ama yaan la miisan lana miisaamin maxaa yeele xadii uu imaam muslim wariye baa jira oo nabigu alay sl slam aacaamu biacam cunta haddii cunto lagu iibinayo macnaha wuxuu ku daray ashyaadii ribowi ahayd cuntadii muطlaqan asoon kala qaadina nooceeda waaya wuxuu idhi idaa bica acaamu acaamkii haddii lagu iibiyo biacaami acaam haddii lagu iibiyo in kaana jinsan haddii eh, labadaa طacaam ay yihiin nooc hal nooc yihiin ushtarda waxaa la sardanaya alxuluulu xaallimaa la sardanaya walmumaaalaةu isla ekaansho wاtaqaabud iyo kala guddoomid qabla tafaruq intaan la kala tegin ka hor awamase jinsayni labadii shay laisku iibinaya waa laba nooc ka xindatin sida heedii weeye washaciiran iyo qaban sarreenkii jaazi kolka ayada waxaa bannaa tafaadul in kala badsado washturda waxaana la shardinaya alxuluulu xaalnimo iyo wtaqaabudu kala guddoomid intaan la kala tegin ka hor waacaamu acaamkii cuntadii waxaa weeye maa shay weeye qusida looga qasday liucmi cunto looga qasday weeye ikhtiyaatan quudasho loo cunayo aw amase tafakuhan faakahaysi aw amase tadaawiyan isku dawayn markuu mualifka noo tilmaamay dacaamkii oo ahaa noocii koowaad ee ribadu ay gelaysay oo uu nooga soo hadlay shuruuddii laba cunto marka laisku iibinayo ayuu halka wuxuu ku tilmaamayaa cuntadu maxay tahay cunto maxaan uga jeednaa eg yani cuntadayna waan garanaynaa laakiin halkan mualifku wuxuu u tilmaamayaa si loo fahmo mafhuumka musalaxan dacaamka cinda alfuqahaa ilan dadku waxay cunto u yaqaanaan iyo fuqahadu waxay cunto u yaqaanaan way kala duwanta war u fiirso cuntadii waxyaaba badan baa soo gelaya wuxuu hi mualifku cuntada waxaa looga jeedaa buui acaamka wixii la cuno oo bini aadamku uu cuno uu quuto saddex shay uu cuno saddex shay mid ahaan uu cuno ima ikhtiyaata quudasho aw tafakuhan ama faakahaysi aw tadaawiyan ama isku daweyn waa yahay ikhtiyaatan markii lagu yidhi waxaa soo gelaya anwaacda raashinka aan garanayno sida bariiskii gelaydii digirtii misirkii haruurkii iyo waxyaabihii kala duwanaa ee cunto aan cunaynin ayaa soo gelaya tafakuhan marka la welina waxyaabaha lagu faakahaysto ee quudasho loo cunin ayaa soo gelaya sida timirtii sabiibkii waxaa weeye faakihadii khudraddii iyo wixii la midka ahaa waxyaabaha idaamaadka ayaa soo gelaya tadaawiga marka lagu yeeha waxyaabaha mudaawaadka ah ee la cuno ayaa soo gelaya sida sanjabiishii milixdii iyo wixii la midka ahaa waxyaabaha dee cuntada lagu macaaneeyo ee mudaawaadkana ah ayaa soo gelaya waayahay intaaba xadiidkii nabiga alayh salatu asalaam aan soo tilmaanay ayaa laga qaadanayaa bal u fiirso nabiga alayh salat slam wuxuu ku sheegay lix shay addahwa bidahab والفiضة bالفiضة والbر bالbر والشhacيir bالشhacيir والتمر bالتمر والمilح bالmilح sawاء bsawاء yadan biyad lixdaa shay uu sheegay afar waa طacaam labana waa naqdi الذahب bالذahب والفiضة bالفiضة dahabkii fidadu waa naqdi dib baan ka tilmaami doonaa afartan kale ee طacaamka ah labadaa hore mubasho wixii loo cuno wey haddaba waxa looga qiyaas qaatay nabig alay slam labadaa muu noo sheegay alburu bilbur wshaciiru bishacir burkii iyo shaciirkii buu nabig alay slam noo sheegay fuqaradu waxay uga qiyaas qaateen wixii la ah burka markuu nabigu alayh الsalaaةu wasalaam aلtamr btamrina wuxuu ku tilmaamayaa wixii faakahaysi loo cuno waxaa loo qiyaas qaatay zabiibkii timirtii zabiibka loo qiyaas qaatay ina tafakur waa loo cunaa waxaa kaloo la mid ah fawaakihda kala duwan eedna waa tafakur markuu nabigu yhi alayh slam wاlmilxu bilmilxina wuxuu ishaaray wixii tadaawi mudaawaat loo eh, isticmaalo ama cuntadii ha lagu macaaneeyey sida milixdii oo kale ama jidhka laftirkiisa dawa ha u noqdo oo caafimaadkii eh, ha lagu ilaaliyo taana waxaa laga qaatay almilx ila milixda cuntadii baa lagu wanaajiyaa oo waana caafimaad jidhkii baa u baahan intaaba xadiidka ayaa laga qaata calaa sabiili alqiyaas calaa sabiili alqiyaas marka fiqiga marka lagu leeyahay hala daraaseeyin taas way macnaheedu yani fiqigii yani nusuustii kitaabka iyo sunnada ayuu ballaarinayaa fahamkeedii ballaarhinaya oo si waasacaad u fahmaysaa macaanida iyo madluulaadka alfaad alkitaabi wasunna qofka muxadidka hadduu xadidka iska akhriyo wuxuu ka fahmaya un afartaa un bas in ribada gasho duusan faqiih ahayn de qiyaaskii waxaa isticmaalaya imaam shaafic oo kale duusan ahayn wuxuu ka fahmaya un afartaa waxaan ahayn inaysan ribadu gelin bas laakiin bal eeg sida istinbaad lagu sameeyey ee loo ta'siilay loo taqciidiyey waayahay intaa markaan fahamno wuxuu ihi waacaamu maa shay weeye qusida looga qastay liucmi cunid ikhtiyaatan loo cuno quudasho aw mase tafakuhan faakahaysi aw mase tadaawiyan isku dhowayn laakiin waa cuntada halkan la sheegaya ribadu gelayso waa acaamu alaadamiyiin waa cuntada bini aadamku u cuno waxaa kaa baxay cuntada la siiyo xoolaha calaf ulbahaa'i ee ribadu iyadu ma gelayso wa adiqat lusuuli usuushii daqiiqdeedii almukhtalifati اljins ee nooceedu kala duwanaa wa khuluuluhaa iyo khalalkeedii wa adhaanuhaa iyo saliideedii ama dufankeedii ajnaasun noocyaal weeye ajnaas kala duwan weeye wاlluxuumu hilbihiina wاlalbaanu iyo caanihi kadalika waa saasoo kaloo ayadna waa ajnaas fi اladhari qowlka abaarka haddaan qabano wuxuu ku yidhi daqiiqdii kala duwaneyd usuusheedu ay kala duwaneyd waa wada daqiiq laakiin usuusheeda kala duwan waxaa daqiiqdan laga ridqay ayaa kala duwan marka waxay noqonaysaa daqiiqdaas ajnaas bixasabi usuuliha ah. maalan daqiiqdii laga ridqay galleyda ee daqiiqdii laga ridqay qabandida waa laba daqiiq oo kala jinsi ah daqiiqnimo huu eegin wixii laga ridqay eeg haddaba haddii laisku iibinayo maxaa la sardinayaa labo laba shardi oo ah alxuluul wاtaqaabud laakiin shardu اtamaaul lama shardinayo taasi waa daqiiqdii haddaba daqiiqda waxaa loo eegayaa buui usuusheed wixii laga ridqaa la eegaya ee daqiiqnimo loo egay daqiiqay daqiiq ma tahay un la dhihi maayo kadalika khalalki khalkii timirta iyo khalkii cinabku waa laba khal kana waa khal kana waa khal laakiin midna cinabkaa laga sameeyey midna timirti ayaguna waa laba jinsi oo kala duwan waa la kala badin karaa markii laisku iibinay haddii labadii shardi ee kale la helo ee taqaabudkii xuluulka ahaa laba saliidood oo kala duwan sida saliidda laga soo saaro sinsinta ee macsabtaan u naqaano iyo saliidda laga soo saaro lowska waa laba saliidood oo kala duwan biictibaari asliha wixii laga miiray markii la eego midna sinsinta laga soo tuujiyey bidna lowski marka waa la kala badin karaa marka laisku iibinayo maadaama asalkeedu kala duwan yahay hilbaha saas kale alluxuum haddii laisku iibinayo laba hilib hilibku laftiisu waxa weyaan waxyaabaha ribawiyaadka ribadu way gashaa haddaba haddii laisku iibinayo laba hilib hadday isku jinsi yihiin maalan hilib geel iyo hilib geel hilib ari hilib ari saddexda shardi baa loo shardinaya haddii laakiin hilib geel iyo hilib ari ay kale yihiin ama hilib geel iyo hilib lo-aad waxa weya laba shardi umaa loo shardinaya oo ah xuluulkii iyo taqaabudkii tafaadulkiina wuu bannaanyay inay kala badsadaan labadii qof ee isku iibinaya caanuhuna kadaalik caanaha geela iyo caanaha lo'da waxa weeye haddii laisku iibinayo maadaama meesha ay ka soo kala baxeen oo kala duwan yahay waa laba jinsi oo kala duwano waxa weeyaan taqaabudkii iyo xuluulkii uma la shardinayaa ee waa la kala badsan karaa mumaaladii shardi ma aha wuxuu ihi waadiqat اlusuuli اlmukhtalifa waadiqat اlusuuli usuushii daqiiqdeedii almukhtalifati اljins nooceedii uu kala duwanaa wa khuluuluhaa iyo khalalkeedii waadhaanuha iyo saliidaheedii ajnaasun ajnaas weeye wاlluxuumu hilbihi wاlalbaanu caanihi kadalika waa sidaas si la mid ah fi ladhari qowlka adharka haddaan qabanno oo markaa waa ajnaas kala duwan wاlmumaaalaةu isla ekaanshihii tuctabar waa loo eegayaa fi lmakiili shaygii la miisay kaylan miisid baa loo eegayaa wاlmawsuuni kii la miisaamayana wasnan miisaan baa loo eegayaa wاlmuctabaru waxaa la eegayaa oo la tixgelinayaa haalibu caadati ahli اlxijaaz yacni reer xijaaz caadadooda waxa ay miisaan iyo waxay miisaamaan ayaa markaa wax lagu salaynayaa fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alay nabiga say wax u miisaaman jireen ama u miisi jireen ayuunbaa la eegayaa wamaa juhila wixii la garan waayo oo aan la garanaynin wakhtigii nabiga alayh slam si loola tacaamuli jiray yuraaca fiihi waxaa loo ilaalinayaa ama lagu tixgelinayaa caadatu baladi اlbayt wadanka iibku ka dhacayo ayuunbaa loo eegi doonaa waqiila waxaa la yidhi alkaylu miisid baa loo eegi doonaa waqiila waxaa la yidhi alwasnu miisaanid ayaa loo eegaya waqiila waxaa la yidhi yatakhayaru wuu kala dooranaya qofkii iibinaya waqiila waxaa la yidhi in kaana lahu aslun hadduu asal leeyahay uctubira waa la eegayaa mualif markuu inoo sheegay markii cunto cunto lagu iibinayo haddii labadaa cunto ay isku jinsi yihiin in la shardinayo saddex shardi oo oo ay ka mid tahay almumaaala isla ekaansho labadii shay inay isleegyihiin ayuu haddaba mumaaladii qaabkii loo ictibaarinaya ama qaabkii loo eegaya ayuu tilmaamaya wuxuu ihi mumaaalada waxaa laga eegayaa buu wax alla wixii la miiso miisid baa laga eegayaa oo ina xagga miisid miisitaankii ay ku saman yihiin labadii shay haddii uu yahay shaygani shay la miisaamana xagga miisaanka waa inay isku la waayahay haddaba shay la miiso miisaan laguma eegi karo oo miisaankii kuma asaxayo in loo ego shay la miisaamana miisid waxa weeye kuma asaxayo lagu kala iibsado haddii dee uu yahay ashyaada ribowiga ah ee ribada u gasho miisitaanka iyo miisaankaaba waxaa loo eegayaa ree xijaaz ree xijaaz marka waxa weya ree iyo ree wakhtigii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam yani waxay ku dhaqmi jireen ayaa la eegayaa waxay miisi jireenna miisid baa loo ictibaarinaya waxay miisaami jireenna miisaan ayaa markaa loo eegayaa xataa haddii dadku ay dib ka khilaafaan oo waxay waagi hore dadku ay miisaami jireen wakhtiga nabiga alayh sla haday dadku miisaan wixii la miisi jirena ay miisaamaan waxaa lama eegayay wakhtiga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayuun baa markaa la eegaya haddii aan la garanayn haddaba wakhtiga nabiga alayh slat shaygan in la niisi jiray inaan la niisaami jirin ama shayganba uusan jirinba wakhtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam ama la ilaabay ama miisitaan iyo miisaanba labada loo isticmaali jiray wakhtiga nabiga alayh slat ama waxba loo isticmaali jirin intaaba waxaa markaa la eegayaa shaygani in uu timirta ka weyn iyo inuu timirta ka yaryahay labadaasa loo eegaya haddii wixii timirta ka weyn miisaan baa markaa loo isticmaalaya timirta wixii ka weyn miisaan baa loo isticmaalaya wixii timirta la-eg ama ka yarna waxa weeyaan yuraaca fiihi caadatu baladi اlbayc waxaa loo tixgelinaya caadada wadankaa iibku ka dhacay haddii wadankaasi uu miisaamana miisaan haddii wadankaasi miisaana miisid waayo qaacidadu waxay tilmaamaysaa alcurfu aw alcaadatu muxakama caadadu waa la ictibaarinaya qaacidadu wa kanay leedahay kullu maa warada min الshar muطlaqan walaysa lahu daabiط la fi اllugati wala fi الsharc famarjicu ila اlcurf wax kastoo sharciga ka soo aroora oo markaa xad aan ku lahayn luqada iyo sharciga toona waxaa loogu noqonaya curfiga iyo caadada sida xirumilgii iyo abdigii shagii marka la kalgudoomayay abdiga waa ladhahdo harcigu wuu sheegay abdigii xirigii buu sheegay laakiin harcigu xad oma samayn luadiina xad oma samayn haddaba waxaan u noqonaynaa caadadii iyo curfigii tanna waanu saas oo kale afar qowl oo kale oo daciifa jira qowl kale wuxuu leeya maye shaygii aan la garanayn waqtiga nabig alayh slam waxaa lagaga dhaqmi jiray makiya madiina ama xijaaz kayn miisid ayaa la ictibaarinayaa maxaa inta badan wixii nas ku soo arooray waa wax la miisu ahaa qowl kale wuxuu leeyahay maya miisaan maxaa miisaanka ka kooban tafaawudkiisa isdheeridiisana aad u yar tahay qowl kale wuxuu leeyahay yatakhayar uu kala dooranaya qofkii inuu miisaan inuu miiso maxaa way siman yihiin qowl kale wuxuu leeyahay maya ee haddii shaygani asal la og yahay uu leeyahay asalkiisa un baa markaa loo eegaya hadduu asalkiisu la miisana waa la miisa haddii la miisaamana waa la miisaani wuxuu yidhi wanaqdu lacagtii binaqdi lacag lagu iibinayo ka acaamin waxay la mid tahay sida cuntadii biacaamin lagu iibinayo hore waxaan usoo tilmaanay inay ribadu laba shay gasho dacaamkii iyo naqdigii cuntadii iyo lacagtii dacaamkii hore nooga soo hadalnay kanna waa kii labaad waa naqdigii naqdiga halka waxaa looga jeedaa dahabka iyo fidada ama ha ahaadaan dahab yani la lacageeyey sida diinaarkii oo kale ama dahabaan la cagayn fida la lacagayey sida dirhamkii oo kale ama fida aan la lacagaynoo fidadii caadiga ahayd ah waaya midkay noqotaba waxaa weeye naqdi iyo naqdi hadii laisku iibinayo dahabkii iyo dahabkii ama fidadii iyo fidada hadii laisku iibinayo waxay la mid tahay ka dacaamin bidacaam cunto cunto lagu iibinayo horey waxaan usoo tilmaanay haddii dacaamkii isku jinsi uu yahayna saddex shardi in la shardinayo alxuluul wاlmumaathala wاltaqaabud qabla tafaruq haddii ay kala jinsi yihiinna labadii cunto ee laisku iibinayey maala burkii iyo shaciirkii in laba shardi la shardinaya alxuluul wataqaabud laakiin mamaailada aana shardinayn kana waa un sidoo kale haddii laisku iibinaya dahab iyo fido hadday isku jinsi yihiinna oo dahab iyo dahab ay yihiin ama fido iyo fido waxaa la shardinaya saddex shardi alxuluul waltaqaabud walmumaaala haddii ay kala jinsi yihiinna sida dahabkii iyo fidadiina waxa la shardinaya laba shardi oo alxuluul wa altaqaabud xuluulkii iyo taqaabudkii unbaa la shardin doonaa daliilkeeda inuna soo dhaafay waa xadidkan soo tilmaamana aldahab bاdahab wاlfidaة bاlfida waa kii nabigu soo yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam cillada haddaba lacagta waxay dhaheen culamada shaaficiyadu waxaa weeyaan jinsiyat اlamaan waa amaantan waa lacagnimada weyaan culamada qaar waxay ka cabiraan ahamaniya lacagnimo wey laakiin zamankeenna dahab wax lagu iibsada ma jiro dirhamkii diinaarkii way dabargo-een meeshii dirhamkii iyo diinaarkii waxaa galay waxa lagu kala iibsadaa lacagta aan isticmaallo ee warqadda ah ama xaanshida ah anwaacdeeda kala duwan haddaba culummada mucaasiriinta ah badankoodu waxay ku tageen in ay ribadii ku dareerayso lacagta haddaan isticmaallo oo shuruuddii ee loo shardinaya dahabkii iyo markii laisku iibinayo ayadna loo shardinayo oo wadan kasta lacagtiisu ay tahay jinsi mustaqil jinsi madax bannaan doolarku waa jinsi yurodu waa jinsi riyaalku waa jinsi shilinku waa jinsi wahaakada haddaba haddii doolar doolar lagu iibinayo saddexda shardi baa la sardinaya soo tilmaannay haddii doolar yuro lagu iibinayo ama doolar lagu iibinayo shilin waxaa la sardinayaa laba shardi oo ah alxuluul wاtaqaabud lakin mamaailada lama shardinayo waa sarifka waxaanu naqaana sarifka lacagaha marka masladaasina waa sidaas lacagihii macnaa waa lakala badin karaa waa la kala badsan karaa haddii ay kala jinsi ay yihiin oo laba kala wadan ay kala leeyihiin laakiin waxaa shardi in halka lagu kala gudoomo halka in lagu kala gudoomo ayaa shardi amaah ma gasho amaah ma gelayso maalan haddii maalan qof ad u dhiibto boqol doolarood oo boqolkaa doolar ii sarif oo kaash igu sarif oo ku dhaho konton baan hayaa kontonka sii qaado kaash qaado konton kalena hadhow igu soo laabo ma asaxayso mana banaano ribay noqonaysa waana masale aad u dhacda dahabka saasoo kale haddaad doonto dahab inaad iibsato oo lacagtii aanan haysanin oo lacagta qayb aad haysato ma banaano ribaa soo gelaysa haddaad dahabki dayn ku qaadanayso ama dayn kulligaad ku qaadanayso ama bar ka mida dayn yeelanayo isna waa ribo ma banaano waa inaad dahabkiiyo lacagta marka laisku iibinayo dahabki lacagta marka laisku iibinayo ciladoodii ayaa mid ah ciladoodii way yihiin sidaa waa in halka lagu kala guddoomaa halka in lagu kala gudoomo ayaa markaa hardi ah <clears throat> inta wixii ka soo hadhay ee dacaamkii iyo lacagtii ka soo hadhay ribada ma gasho dharkii ribada ma gasho dhulkii ribada ma gasho gawaaridii ribada ma gasho ilahay kuusbada xoolaha nool oo laisku iibsanaya isdhaafsanaya ribadii ma gelayso saacadihii moobiladii alaabaha caadiga ah ribada ma gelayso birta ribada ma gelayso nuxaaska waxyaabahaasoo dhan ma gelayso eh, ribadi marka maalan qofkii haddii qalin uu laba qalin ku iibinayo hal maro uu laba maro ku iibinayo eh, maalan eh, dhul uu laba dhul ku iibinayo gaari uu laba gaari ku iibinayo taasi ribo ma noqonayso ribadu ma gasho ashyaada aslan dacaamna ma aha naqdina ma aha marka baabkan si fiican loo dabdiyo oo loo weeleeyo runtii waa shay aad iyo aad muhiim u ah wuxuu ihi mualifku walow baaca hadduu isku iibiyo juzaafan yani raashin kuus ah hadduu isku iibiyo laba raashin oo kuus ah oo intay yihiin aan la garanayn takhmiinan marana uu ku iibiyo oo isleeyahay way isleeg yihiin lam yasixa beecaasi ma asaxayo wain kharaja haba soo baxaan hadday doonaan labadaa kuus sawaaan laba isleeg wuxuu ku yidhi haddii laba raashin oo kuus ah la isku iibinayo laba goob ama laba kuus oo raashin ah oo mid kasta qadarkiisa aan la ogeyn inta u dhanyahay miisid iyo miisaantoona lagu garanaya dho kuuskaa raashinkan kuuskaa raashinkan kaaga iibiye ma asaxaysa ma asaxayso ku yidhi sababtoo ah hadduu mala iyo qiyaas ku iibiyo takhmiinan waa qiyaas iyo mala awaal uu isleeyahay labada raashin malaha wa isleegiya kuuskooda wa isleegiya ma asaxayso xataa haddii markii dambe inta la miiso labadii kuus ay isku mid noqdaan isku mid hataa hadday noqdaan ma asaxayso maxaa yeelay laba cillodoodba saa waa loo weriya nabig alay sl mrka wuxuu nahiyey in kuus timir ah oo makiilkeedii intay dhan tahay aan la garanaynin in lagu iibiyo kayl macluum ah ama musama ah oo timir ah yani timir qadarkeeda la garanayo timir aan qadarkeeda la garanayn lagu iibiy nabig alay slm wuu reebay sida muslim wariyey midda kale waxa weeyaan halkan waxaa jirta aljahlu bitamaatul labadii shay inay isleegyihiin lama hubo oo lama garanayo qaacidadan waxay leedahay aljahlu biاtamaul kaalcilmi biاtafaadul labadii shay isleekaanshahooda haddii aan la garanaynin taasi waxay la mid tahay sida iyadoo la og yahay inay kala badan yihiin ayay la mid tahay tahmiinkana malahan meesha ma anfacayo waa kaan hore usoo tilmaannay marka leeyahay mumaalo waa in yaqiinan loo hubo xaalat alcaqdi caqdi marku dhacay inaan la hubo wuxuu hi walow baaca iibiyo juzaafan kuus hadduu kuus kale ku iibiyo kuus raashin hadduu kuus kaleo raashin ku iibiyo takhmiinan qiyaasid iyo mala hadduu ku iibiyo qiyaasayo inay lam yasixa beecaasi asixi maayo wain kharajaa haba soo baxaane sawaan laba isle eg wa tuctabar waa la eegayaa almumaahalatu isleekaanshihii waqta aljafaafi wakhtiga engeyga ayaa la eegayaa macnaha wuxuu ku leeyahay mumaahalada wakhtiga la eegayo waxaa weeye xagga raashinka marka la eego midhihii iyo firidii marka ay qalasho engegto ayuun baa la eegi doonaa ee inta ay qoyan tahay weli ayna bislaanin midhihii ama eh, firidii ayna bislaanin lama eegayo mumaaladeena maxaa biya ku jira biyahaas hadha wuxuu keenayaa markii ay ka baxaan firidii ama midhihii inay kala yaraadaan labadii raashin laisku iibiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa bayc ruabi bitamr ruabtii in timir lagu iibiyo markaasaa nabigu wuxuu hi calayhi salaau wasalaam ayanqus ruabu idaa yabis ruabtii ma engegaysaa haddii ayanqus ruabu idaa yabis ruabtii ma nusqaamaysaa haddii engegto faqaaluu nacam waxay dhaheen haa markaasaa nabig wuxu fanaha can dalik nabig haddaba wuu reebo wuxuu yhi isku iibinin rudabtu waxa wey waa timirta aan weli bislaanin ee yacyacoodka ama cayriinka ah ee biyuhu ku jiraan nabigu markuu leeyahy yunqasu raطb idaa yabis wuu og yahay hadday engegto inayna ustaanayso oo miisaankeeda ka yaraanayso ilan biyihii baa ka baxaye laakiin wuxuuse u leeyahay ayagoo ku baraarujinaya cillada nahyiga markay dhaheen haa haddaba waa yahay meeshii waxa ka baxaysa shardigii mumaahalada markaas ma bannaano in laisku iibiyo laba shay oo weli aan bislaanin sida rudabtii iyo rudabtii oo kale ama rudabtii iyo timirtii oo kale rudab iyo timir xataa laiskuma iibin karo wuxuu idhi waqad yuctabaru waxaa la arkaa waqad yuctabaru waxaa laga yaabaa in la tixgeliyo alkamaalu kaamilnimadii bisaylkii awalan marka hore kamaalka hayga kamaalkiisa iyo bisaylkiisa waxaa laga yaaba in la tixgeliyo shaygu markuu bilow yahayba xaalaadkiisa u horeeya in la tixgeliyo masaladan ama cibaaradan mualifku halka ku tilmaamay waxay ka mid tahay cibaaraadka mushkilka ah ee kitaabka manhaaj ku jira culimmadii shuraaxda ahaa ayaa isku khilaafay fahamka cibaarada ninba dhinac buu ola kacay saddex qowl bay ku sheegeen qaar waxay dhaheen waxa uu mualifku uga jeedaa waqad yuctabaru alkamaalu awalan masalat alcaraaya masalada alcaraaya ayaa looga jeedaa oo waxaa noo imaan doonta fii baabi bayci alusuuli waathimaar rudati iyo timirta haddii laisku iibiyo inay bannaanta fii xaalat idaa kaanat duuna khamsati awsuq shan dimirar hadday ka yarta halkaasaan ku tilmaami doonaa insha allahu tacala masaladaas marka waqad yuctabaru alkamaalu awalan halkaas uga jeedaayo waxay dhaheen ilaan rudabtii halka iyadoo weli bislaanin ayaa xaalatlkamaal la eegay waa timirtii aan weli bislaanin ayaa la yidhi waxaa lagu iibin karaa timirtii caadigeed ee ingegtay qad yuctabaru alkamaalu awalan marka rudabtaas u jeedaa ba dhaheen fi baabi beyc alcaraaya wayna bannaanta nabiga alay slam cala sabiili اlistinaa ka soo reebay oo dadkii fuqarada ahaa ee aan iibsan karin timirta lacagaan ku iibsan karin ayuu u rugseeyey inay rudabtii ay ku iibsadaan timir hadday timir haystaan inay ku beddeshaan waxaa kaloo la yidhi jazaak allah khayr waxaa kaloo la yidhi sidaa loogama jeeda waxaa looga jeedaa casiirkii iyo khalki rudabta iyo cinabka laga soo saaraya casiirka marka u horaysa haddii laga soo saaro kudabti casiir laga sameeyo ama cinabkii casiir laga sameeyo waa yani wuxuu ku jiraa marxaladii bilowga ahayd buu ku jira haddana yuctabaru alkamaalu awala oo waxaa weeye casiirka cinabka laga sameeyey ama casiirka laga sameeyey rudabka iyo khalkaa laga soo saaray cinabka ama rudabka waa laisku iibin karaa waqad yuctabaru alkamaalu awalan saasaa looga jeeda culamada qaar waa qowlkii labaad qolo kalena waxay dhaheen wuxooga jeeda caanaha gaar ahaan caanaha markii ay liska yihiin ee neefka saa looga liso caanaha dhayda ah de awalan markii xaaladdeedii koobaad way caanihii caanuhu xaalaad kala duwan bay maraan mar waa caano lis oo dhay ah mar waxa wey waa garoodh waa caano maxaan ku dhaha fadhiya waa ciir xaalaad bay maraan marka yuctadaru alkamaalu awalan caano uga jeedaa dhayada ohoo caanaha dhayada ah ee liska ah, waa laisku iibin karaaba uga jeedaa culamo kalena saas ku fasireen aqwaashan kolley isma diidayso haddii intaan saddexdaba lagu xambaaro ishkaal ma jiro waqad yuctabaru waqad waxaa la arkaa yuctabaru lkamaalu shayga kaamilnimadiisii in la eego awalan marka uu u in la tixgeliyo markaa laisku iibin karo falaa yudaacu haddaba laisku iibin maayo ruabun ruab biruabin ruab kale lagu iibin maayo walaa bitamrin rudabtii sidoo kale timir lagu iibin maayo walaa cinabun cinab bicinabin cinab lagu iibin maayo walaa bizabiibin cinabna zabiib lagu iibin maayo wamaa laa jafaafa lahu wixii aan lahayn engeeg kalqihaa'i sida dubahagi wey addubaa wey waa qajaarka waxaan u naqaano dadka qaar baa qajaar u yaqaana qaarna dubay dhaha wamaa laa jafaafa low wixii engeeg aan lahayn kalqihaa'i sida qajaarkii waalcinabi iyo cinabkii alladii kaasoo laa yatazababu aan zabiboobayn laa yubaacu aslan laisku iibin mahayo gebi ahaanba wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay takfii waxaa filan mumaahalatuhu inuu shayga asaga ah ee aan engeegba lahayn radban xaaluu yahay mid qoyan mualif markuu inoo sheegay in mumaaladii la eegaya waqt aljafaaf shaygii markii uu engego mumaaalada la eegaya ayuu halkan wuxuu sheegay tusaalayaashii wixii ka baxayey haddaba wuxuu rudab rudab lagu iibin rudab rudab lagu iibin rudabtu waan soo tilmaana waa timirta aan weli bislaanin ee biyihii ay ku jiraan rudabtaas rudab lagu iibin sidoo kale rudabtii timir lagu iibin maayo waaya cinabkii cinab lagu iibin maayo ilan muuna bislaanin oo zabiib muusan noqonin biyaa ku jira cinabkii zabiib lagu iibin maayo oo isla ekaan mahayaan labadii shay ama laba hubo tamaaulkoodii intaaba waxaa weeye xadiidkii nabiga alayh salaam en soo tilmaanay markii la weydiy nabg ala timirtii rudabta lagu iibinayay ayuu yidhi an yanqusu rutabu idaa yabis rudabtii ma nusqaamaysa haddii ay yabto faqaaluu nacam faqaala falaa idan haddaba yaan ayaa laga fahmaya intaaba waayo hurdadtii iyo timirtiina binas iyo zabiibkiina cinabkii zabibka lagu iibinayana ama cinab cinabka lagu iibinayana bilqiyaas wuxuu yidhi wamaa laa jafaafa lahu wixii aan engegi lahayn kalqithaa'i sida qajaarka qajaarku khiyaarku shabaha laakiin wuu ka cad yahay wuuna ka yar waaweyn yahay xoogaa iyo cinabka aan zabiib noqonaynin laisku iibin maayo yidhi maxaa aslan engegba ma qajaar qajaar lagu iibin maayo cinab aan zayoobayn cinabka lagu iibin maayo aslan iskuma iibin maayo kuwa waaya wa fii qowlin ay cinda qowlin qowl kale wuxuu leeyahay uu qabaa takfii mumaahalatu radban shaygan aan engeegba lahayn asagoo qoyan baa laisku iibin karaa maxaa yeele waa xaalata kamaalkiisii saasaa lagu intifaacsanaya marka waa laisku iibin karaa ayuu leeyahay walaa takfii kuma fillo mumaahalatu daqiiqi daqiiqdii inay isla ekaato wasawiiqii iyo basadii wاlkhubsi iyo muufadii bal hase yeeshee tuctabaru waa la eegayaa almumaaalaةu islaakaanshihi fi xubuubi firidi xabban firinima loo eegayaa wa fii xubuubi duhni saliiddii firidii saliidda ama firigii subaga ka sida sisintii xabban firinimaa loo eegayaa aw duhnan ama saliidnimo wa fi lcinabi cinabkiina zabiiban baa loo eegayaa zabiibnimo aw khalla cinabin ama cinab khalki wakadaa saasoo kale alcasiiru casiirkii ayaa la mid ahoo asna casiirnimo ayaa markaa loo eegaya saasaa liskugu iibin karaa filasax waayahay wa fi labani caanihii waxaa loo eegayaa labanan caananimaa loo eegayaa aw samnan ama subagnima loo eegayaa aw makhiidan ama ciir baa loo eegayaa saafiyan aw saafi ah takfi kuma fillo almumaatalatu in ay isla ekaato in mumaataladeedu ma anfacayso fii saa'ir axwaalihi xaaladihiisa inta kale soo hadhay kaljubni sida jubnigii oo kale waa caanihii la fadhiisiiyey walaqidi iyo caanihii la fadhiisiye dhagaxa ahaa aqidkuu adag yahay jubniga wuxuu ku yidhi halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku waxyaabo mumaahaladooda aan la ictibaarinayn oo wax ka soo qaad aan lahayn haddii xataa la isla isku iibin karinba gebi ahaanba waa sida daqiiqdii oo kale daqiiqdu waxaa weeye raashinkii la ridqay sida gelidii la ridqay qabandidii la ridqay waxaa weeye misirkii la ridqay ay raashin oo la ridqo waxaa la dhahaa daqiiq haddaba daqiiqdaas daqiiq kalema lagu iibin karaa ama jinsigeeda ha ahaato ama jinsi kale ha ahaatee hadday kale jinsi tahay waa la isku iibin karaa maalan daqiiq galley iyo daqiiq maxay iyo daqiiqdii qabandida waa la isku iibin karaa laakiin daqiiqda qabandida ma la isku iibin karaa maya oo maxaa loo diiday maxaa yeele waxaan maadaama la ridqay nucuumada iyo khushuumadu kala duwan yahay yacni qaabka aaladdan ay u ridqayso ayaa kala duwan qaarna waxaa ka dhigaysaa naaci aad u jilicsan qaarna waxa laga yaabaa khashin inuu yahay oo yar burburan yahay marka hadhow haddii la miisaamo ama la miiso wuu kala badan karaa sawiiquna waa saas kole basadii ayadna waa la ridqay laftirkeeda oo wax la ridqay weeye sawiiqa waxay dhahaan waa daqiiqu shaciir heedda daqiiqdeedii weeye khubsiga asna waa la diiday in roodhi roodhi lagu iibiyo kibistii in kibisti lagu iibiyo laxooxda laxoox lagu iibiyo muufadii muufe in lagu waxaasna waa la diiday wax alla wixii makhbuusaada ee la muufeeyo oo maxaa loo diiday waxaa loo diiday dab waxani soo maray raadka uu ku reebayo dabka ayaa kala duwan iyo heerka u gaadhsiinaya qaarna dabku aad buu u taabanaya qaarna waxawey wax yar buu taabanaya marka saamayntu ku yeelanaya kala duwan saa darteed mumaahaladii ayaa aan la hubin mar haddaan mumaahaladii la hubinna waxay la mid tahay kalcilmi bitafaadul sida iyadoo la kala badsaday bay la mid tahay marka la iskuma iibin karo shay dab soo maray wuxuu ihi bal tuctabar mumaaalaةu fi xubuubi xaba haddaba mumaaalada waxaa loo eegaya wixii iri irinima loo eegaya ee daqiiqnimo looma eegayo gelaydii irid ahayd waa in galley iria lagu iibiya iyadoo isleeg beriiskii beriis garowgii garow haakada taasi waa iridii aan siriidda lahayn aan siriidda laga tuujin iridii siriidda lahaydna waxa weeyaan laba shay baa loo eegi karaa irinimana waa loo eegi karaa saliideedana waa la eegi karaa hadda sinsinta oo kale waa iri saliidna waa laga sameeyaa sisintii sisintii marka firinimana waa laiskugu iibin karaa oo mumaatalada waa loo eegayaa saliiddeedana waa laisku iibin karaa oo saliiddii macsarta saliid macsar kale waa lagu iibin karaa haddii ay isla ekaadaan wa fii xubuubi duhnika simsibi xabban aw duhnan waa wa fi lcinabi cinabkii waxaa loo egayaa zabiiban zabiib baa loo egayaa aw khalla cinabin ama khal cinab baa loo egaya waa kada alcasiiru fi lasax cinabkii waxaa loo egayaa saddex ayaa loo egayaa ama in zabiibnimo loo iibiyo cinabnimo horta isa looma iibin karo waa tiina soo dhaaftay inab in cinab lagu iibiyo ama cinab zabiib lagu iibiyo taa wayna soo dhaaftay laakiin zabiibnimo waa lagu iibin karaa marka uu bislaado uu zabiib noqdo cinabkii waaya amaba khal markii laga sameeyo ama khalkii laga miiro laga soo saaro halka cinabka waa laisku iibin karaa casiirka laga samaynaya cinabkana waa laisku iibin karaa haddii wax biyo ah aan casiirka lagu darin haddii biyo lagu daro laisku iibin karo waayahay intaaba waa laisku iibin karaa waayahay caanaha waxaa laisku iibin karaa saddex siyaabood caananimo waa laisku iibin karaa ama caanuhu caanaha aadaan dhaya ama caano dhanaan ha aadaan sidoo kale haddii caanihii subagii laga soo saaro subaga caanaha ee codcodka ah ama subaga caanaha ee geela laga soo saaro waa la isku iibin karaa haddii wax biyo ama wax kale lagu darin ciirtii waa la isku iibin karaa hadday ciir saafiya tahay oo wax biyaha in la socon ciirtii ciirnimo waa la isku iibin karaa markuu leeyahay saafiyan bimacnaa laga sifeeyey wey wax kale oo wax kale aan lagu darin waayahay wuxuu ku yidhi walaa takfi lmumaaalatu fii saa'ir axwaalihi caanaha xaaladihiisa kale ee saddexdaa ka soo hadhay marka uu laban caadi u yahay ama subag uu yahay ama ciir u yahay wix intaa ka soo hadhay mumaaladii markaa lama eegayo sida jubnigii iyo aqadkii jubnigu waa caano la fadhiisiiyey oo qoyan caanaha la mariyo idaanka laga dhigta ee zubdadii ha zubdadii iyo waxyaabahan Eh, carabta aad u isticmaashee eh, waxay mariyaan roodhida iyo khubsiga iyo waxaasay ku cunaan marka jubniga waa kaas weliba waxaa lagu fadhiisiyo maada laydhaha alinfaxa oo laga soo saaro waxarta caloosheeda laga soo saaro neefkeerka radiica ah ee naaska jaqaya ah ayaa laga soo saara calooshiisa maadadaas maaddo khamiira ku jirto oo markii caanaha lagu daro caanihi ay fadhiisanayaan oo jubni noqonayaan jubniga waa kaas marka aqadkuna waa caano la fadhiisiyo laakiin dhagax noqday karoor ma aha waa caano la fadhiisiiyey oo dhagax noqday kaas caqad la yidhahda haddaba jubnigii lama eegayo caqadkiina lama eegayo tamaatulkiisa lama eegayo maxaa yeelay wax kale ayaa ku jira jubniga waxaa ku jira ilfaxadii bahash aan sheegaynay ee caloosha waxarta laga soo saarayey caqadkiina waxaa ku jira milix iyo waxyaabo kale ayaa markaa soo gala marka labadaas ayagoo lama eegayo mumaaladooda wuxuu ihi walaa takfi kuma filo mumaaalaةu daqiiqi daqiiqda isla ekaanshaheedii wasawiiqi iyo basadii wاlkhubsi iyo kibisti bal iskaba dhaafe tuctabar waa la eegaya almumaailatu isla ekaanshihi fi xubuubi firidi xaban firinima loo eegayaa wa fii xubuubi duhni saliida irida saliidan waxaa loo eegayaa ka simsimi sida simtii xaban aw duhnan ama saliidnimo wa fi lcinabi cinabkiina waxaa loo eegayaa zabiiban zabiibnimo ow khalla cinabi cinab khalkii baa loo eegaya wakada saasoo kale alcasiiru casiirkii baa lamid kala asaxi wafi labani caanihi waxaa lo ogaya labanan caananimaa loo egaya aw amase samnan subagnima loo ogaya aw amase makhiidan saafiya ama ciid saafi ah oo wax biyo isugu jira walaa takfi kuma fil almumaahalatu islaakaanshii fii saa'iri axwaalihi caanaha xaaladaheeda kale ee inta aan ahayn xaaladaha caanaha ee inta aan ahayn mumaahaladii looma tixgelinayo oo kuma fillo kaljubni sida jubnigii walaqid iyo caanihii la fadhiisiiyey walaa takfi kuma fillo mumaahalatu maa aharat fiihi naaru waxay naartii ama dabkii wixii uu raadeeyey uu saameeyey mumaasaladiisii kaafima oo kuma filna biطabki karin uu ku saameeyey aw ilqalyi shiilid aw ishay solid walaa yaduru ma dhibayo ta'hiiru tamyiizin saamayn kala soocid kalcasali sida malabkii iyo wasamni subagii wuxuu ku yidhi wax alla wixii dabku uu saameeyo ee uu karin ku saameeyo ama shiilid uu ku saameeyo ama solid uu ku saameeyo dadka ahluuqada way kala garanayaan saddexda farqiga udhexeeya haasatan dumarku way kala garanayaan ragga laakiin waa laga rag badan ay jiraan oo karinta iyo solidda iyo shiilidda aan kala soocayn karinta shayga marka la karinaya weel baa lagu dhex ridayaa biyana waa loogu darayaa shiiliddana weel baa lagu dhex ridayaa saliid baa lagu daray ama saliid ba lagu dari mahayo hadii la doono waa shiilidda soliddana shaygii iyo dabka wax udhexeeya ma jiro weelba lagu dhex ridi maayo toos baa dabka loo saaraya kaasna waa solid shay baa kaas ladaha solid wey waaya haddaba intaa midkii dabku uu ku saameeyey layskuma iibin karo mumaaaladiisana lama ictibaarinayo wax alla wixii dabka u taabtay ama karin ama solid ama shiilid layskuma iibin karo ribaa soo gelaysa haddii kale waayo saamaynta dabka haayo ma xad ma qaar waa dabka xoog bu usaamaynaya inuu guru ayuu ku dhawaanaya qaar waa dabka si khafiif u saamaynaya marka xaddii raashinkaad ama waxaas e, de dabka la saaray saamayntu ku reebay ama raadku reebay ayaa markaa aan shaqo isku lahayn oo kala duwan laakiin wuxuu maalif ka soo reebay wixii tamyiiz in la kala saaro oo lama la kala sooco darteed dabkii loo taabsiiyey ama loo saaray sida maalan oo kale malabkii markii laga soo saarayo xabagbarshadii wuxuu u bahan in dabka lagu yar dhalaaliyo si malabka uga soo baxo marka taasoo kale saamayn male waa ta'iiru tamyiiz waa kala saarid ee wax la shiiraya o la karkarinaya ma aha sidoo kale subagii markii caanaha laga soocayo in dabka la yar saaro ayaa caani u baahanaya marka taiirkaas waa taiiru tamyiiz waa la kala soocaya ee saamayn ma leh oo taas waa la isku iibin karaa wuxuu walaa takfi kuma fillo mumaaثalaة maa aharat fiihi الnaar wixii dadkii uu saamayn ku reebay bidaki karin oo u reebay aw اlqalyi ama shirid aw الshayi ama solid walaa yaduru dhib keeni maayo taأiiru tamyiizin kala soocid saamaynteed kalcasali sida malabkii wasamniyi subagii wاllahu tacalى aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed واlxamdu lilahi rb اlcaalamiin